سوسة لليه وإذ وقتك شاكي قلت مع تراديه يا موسى موسى لن نصبر أنا صبر منهم على طعام واحد على طعام قلت وقتك صبر منهم واحد أو مدة قلت كلية تكون صبر كرني هذا وأكسب وحن عنا كلية من يسلو يبيه وحكى لك بدل مجرى كم صبر كرني هذا معلم وحرمنا وحكى بدل saasay leeyihiin kolka dacaam waaxid ah maxay u leeyihiin ilaan waxaa weeye manni oo meel ah iyo salwihii oo meel ah iyay meesha ku haystaan maxaa dacaam waaxid ah loo leeyahay dacaam waaxid ah waxay u leeyihiin quudka aad cunaysa haddayna isbeddel lahayn intay doonaba ha ka koobnaadeen waa dacaam waaxid ah maalin kasta haddii miiska laguu soo saarayo saxan bariis ah iyo jeex babaay ah oo isbeddel lahayn waxaad leedahay hal quud baan cunaa laakiin waa bariis iyo babay hadda maadaama isbedel la helo hal quud hal quud baa laga soo qaadaya yacni dhacaam waaxida waxay leeyihiin dhacaamka isbedel ma laha hal quud baa kukaa laga soo qaadaya macnihiisa ma aha hal quud unbaan cunnaa manno keliya ama salo keliyaan cunnaa ama saas oo kale ma aha waa dhacaam aan isbedel lahayn waxu doona markaas ha ka koobnaado laba saddex afar waxu doona ha ka koobnaado maadaama wixii shalay lagu keeno uun maalin maalin kastaba ay ka hor yaalin waxaad leedahay waa dhacaam waaxid ah waa طacaam waaxid saasay u jeedaan kolka waxay leeyihin طacaam waaxid ee kuma samri karno oo manno iyo sallo iyo biyahaas keliya uun socdo on waxba ugu helinin kuma samri karno oo fadcu tuug lana anaga noo tuug rabbaka rabbigaaga noo tuug yukrij ha bixiye lana anaga ha noo bixiye maa kii xaggii ha noogu baxso tunbitu اlardu ardada ay bixiso waxyaalaha ardada ay bixiso waxaa nooga baxsee eh, rabbigaaba noo tuub waxay rabaan nabaadka ardada ka baxa waxa ardada ka baxayo min baqlihaa baqalkeeda ahaada baqalka waxaa la yidhaahdaa anagoo afsoomaal haddaan naraan halkan bagal waxaa loo yaqaanaa shay shay hal nooc baan u naqaana laakiin baqliga af carabiga waxaa weeye wax alle wixii cagaaran ee dhulka ka baxa oo bani aadamka cunowey kulli bagalka keliya maaha wax allu wixii caleen hoo cagaarano bani aadamku markuu cunayo cuntada ma arkaysa ku darsado oo idilba yaanyadii baa soo gali bagalka lisaagee soo gali kaaniraahna ansalaataa soo galayso waxaasoo baa soo galay waxaasoo idilba soo galay wax allu wixii baal ma ahe eh, isagoo oas qaynin ha la cuno ama ha la karsado waxaasoo idil bagalba la ordha baqalba laska yidhaahdaa kulli kulligood dusha guud ahaan min baqlihaa waxaa lugihii caleentooda la ah min baqlihaa oo baqalkeedaas ah iyo wa qifaa'ihaa qifaheeda ah qifaha kol waxaa lagu fasiraa alkhiyaar khiyaarku waa qajaarkaad niraan kaasa khiyaar af carabiga la yidhaahda waxaa kaloo lagu fasiraa bahalkan bocorka bocorka oon cuntada ku samaysan waa lagu fasiraa bocorka shay oo dhuudhuuban oo sida buarku yaro dhuudhuubanna waa lagu fasiraa intaba waa la yidhaahda qifaha af carabiga wa qifaa'ihaa qifaheeda ah kolka ama bocorkaas ku fasir qajaarkana qaara ku fasiro kolba adigu noocaas waa nooc sidaas oo kale u eg weeye isagana wafhuumihaa wafhuumihaa toonteeda ah fuum bimacnaa hawm oo toonti ah weeye amaha wafhuumihaa shinqideeda ahoo qamadigeeda ah xindadiga ah fuulkan xindada lagu fasiraa ee toonta toonta lagu fasiraa <clears throat> wa basalihaa basasheeda ah laakiin maadaama basal la sheegay waxay ku habboon tahay baa la yidhahdaa in lagu fasiro toonta in toonta lagu fasiraa fiican laakiin waxaa loo badan yahay haddaad fiirisay tafsiirka xindha wa fuulihaa toonteeda ah wa cadasihaa cadaskeeda ah cadaska bari soomaali ma eh, yaalo laakiin waa buuxa adduunku aroortii baa sida badan waktiga kuleelka aroortii baa laga dhigtaa lagu afuraa sida mashaariic oo kale loo samaystaa waa la cunaa waa kuliya waa ku kululeynayaa kolka cadaska saasoo u baxaya waa waxyaalahan baxa wey oo sida qamadiga oo kale iyo saas oo kale u baxa xabadiis way ballacan tahay anagu bari soomaali ma samaysano kaasa cadas la yihahda laakiin adduunku waa buuxa waxyaalaha cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah haddii la baadiyo haddii la miisaamo isma bedelo sida maalan oo kale dillay maaha haddaad koomba baagtid koombadaas haddaad tira waa miisaama waa culusta waxaa suurooda wax badan bay soo baxi miisaanka wax badan bay soo baxa waxaa jira shay haddii la baago iyo haddii la miisaamo isku isaga waa isku mid wey haddii la miisaamo inta kiilada ay tahay unba haddaad baagtidna waalkii kiilida qaadaya unba kusoo baxa waalkii kiilida qaadaya kusoo baxa laakiin maanta haddaad tidhaahdid geley baan miisaamaya geley oo kale maalan markaad miisaamtid miisaanka waa cowska iyada inta miisaan kusoo baxayso ma arkaysa haddaad waal ku shubtid wax yaray kusoo baxaysa iyada kolka iyo waxuu lamid yahay baa la yidhaahdaa waa wuxuu ka yahay ashyaada miisaankooda iyo beer guud aan iskhilaafsanayn baynamaa waxyaalaha kale la cunayo haddaad weydiisantid haddaad beegtid kala cuslaanaya <clears throat> wa cadasihaa cadaskeeda ka mida wa basalihaa basasheeda ka mida kuwaas kuwaas yaan rabnaa bay yidhahdeen waa wixii ay masar ku haysteen beeraley bay ahayn dadka beeraha lagu fali jiray waa lagu shaqaysan jiray kolkii wixii bagalkii la cuni jiray iyo basashii iyo toontii iyo adduunkaas ay iska rabaan laakiin cuntadan heerka sare ahoo ma arkaysaa oo bahalkan macaane maniga ah oo sidaas oo kale ah iyo shimbirtan macaane hilibkeeda ma arkaysaa dadka reer magaalka oo aad ma arkaysaa ah, ah, bari doorto inuu cuntada amtaxaan u doorto taasi waxay ka jecelyihin waxay naftooda ay baratay kolka taasan rabnaa taasa noo rabbigaaga noo toogba yidhaahda biyo waan haysanaa biyahana ilaahay nooga bixin doona kolka biyo maadaamaan haysano waxaas ilaahay inuu noo bixiyo noo tuuq kolkaa nabi muuse qaala nabi muuse wuxuu yidhi waa u jawaabay waa u jawaabayo waa ku inkiray hadalkaas hadalkaas ma fiicno hadalkaas ay leeyihiin ma fiicno laba xaalaba nabi muuse waa ugu inkirsanyahay wuxuu yidhi nabi muuse atastabdiluuna haddaad tihiin reer bani israa'iil miyaad bedel qaadanaysaan alladii kii huwa isaguba khayrun khayr ahaa miyaad ka bedel qaadanaysaan biladii kii miyaad ku bida qaadanaysaan huwa isagaba adnaa ku liirisho badan ahaa war wixii wanaagsanaa ee khayr lahaa oo sharaf ahaa oo fiicnaa wax liirisho badan baad ku bedelinaysaan buu hadalkan laba macnood ixtimaalaya labada macnoba waa lagu inkiraya iyagu mid waxa weeye waxyaalahan ay sheegayaan waqtigii la dulleysanayey masartii lagu dulleysanayey waa waxyaalahay cuni jireen wey wakhtigay dulligii ku jiraan beeraha lagu falan jiray waxay cuni jireen wey kolka dulligii ay ka soo baxeen oo ilaahay ka soo saaray iyo cizigii iyo sharafta u wado inay adduunka iyagu ay hoggaamiyaan ay u taliyaan oo maanta maarkaysa baytulmaqdis ay galaan ay maanta adduunka ay noqdaan kuwa u horseeda ay noqdaan arrintaasaa loo wada isla markaas waxay ka fikirayaan waagii dulliga ay ku jiraan inay inay rabaan kolkaasuu yidhi haddaad wixii aada rabtaan kolka waxaan khayr kale aada arkaysid waxa weeye waa waxa loo wadoo ciziga aw sharafta loo waday isla markaas ma ahayn waqtigay dulliysnaayeen waxay cuni jireen inay hadda ku fikiraan inay ku fikiraan maaha wax ka weyn baa loo wadaa cunto ka sharaf badan baa la siiyey markay liiteen waxay cuni jiraan kolkaasuu wuxuu yidhi war wixii khayrka badnaa oo ahaa meesha laidin bara sharafta iyo cizigaas ah iyo cuntada aad cunaysaanoo tii ma aragtay dadka hormaray cuni jireen ah waxaad ku bedelinaysaa kii liitay muxuu ku liitaa cunto aan haddii la feeriyana dee waxa weeyaan dadka beeraleyda waxay cuncunaan wey haddii la fiiriyana waxay ku barteen waxaas waagii dulliga ay ku jireen kolka hadday sidaa tahay oo xaalkiina sidaa yahay wuxuu yidhi ihbiqiya misran misr udaguu yidhi meeshii dulliga waad helaysaan si haddaba halkaa ka fikiraysaan masarta imika kaa waxaa loo jeedaa masarta ay ka yimaadeen meeshii dulliga ee waxa aad ku heli jirteen oo hadda la idinka keenay meeshii ku noqduu yidhi haddayba sidaa tahay haddayba sidaa tahay meeshii ku noqod cuntadan waad helaysaan meeshii bay buuxdaa dulligiini ku noqdo wey kolka waa ku inkirayaa waa inuu ku inkiraad garanaysaa macnaha kale waxaa weeye macnaha kale ku jira waxaa weeye idinku markaad leedihiin waxaan ilaahay noo tuug waxaani wax ilaahay in loo tuuga loogu baahan yahay maah waa wax meel kastaba buuxa ma arkaysa basal iyo toon iyo waxyaalaha cadaaska iyo waxaasi waa wax meel kastaba buuxo wey wax iminka aad uleedihiin aniga gooni ahaan ilaahay noogu tuug ma ahe waa wax meel kastaba aad ka helaysaan wey haddaa waxaas oo kale aad rabtaan ehbitoo misra meel misr ahoo beled ah meeshai doontoba ahaatee way buuxaan alaab waxaan way buuxaan meeshaas u degayo meeshaas u dega ehbitoo misra misr u dega wey arrinta aada weydiinaysaan arrin ma aha yacnii sidaas u qaalisan oo ilaahay in la weydiiyo ma arkaysa oo u baahan ma aha oo waxa weeye waa wax meel kastaba buuxo wey beled kastaa laga helaa meel kastaa laga helaayo kaasi inaad tidhaahdaan kaasaan rabnaa ilaahay nootu waxaad la rabay wax ka waaweyn inaad tidhahdaan ilaahay nootu wax ka sharaf badan laakiin wax meel kastaba laga helaan ducoba u baahneen yaad iminka ahamiid siinaysaan wey labada jeerba waa lagu inkiraya inkiraad baa ku jira kolna waxa weeyaan waxay weydiisanayaan wax in la weydiisto ilaahay ba aan u baahnayna meel kasta laga helo oo wax weyna qiimo weyn ku fadhiya aanan ahayn iminkana waxay haystaan cuntadii qiimahaada weyn lahayd miir sharaf lena bay u socota kolka haddayba sidaa tahay waxaas oo kale aad weydiisanaysaan beled un beled bildaanta ka mid a ah u degeeyey waxaan way buuxaan masartii hore hadday tahay haddii meel kale tahayba wax iminka duca u baahanoo ilaahay toogiisa anugu iiga baahan ma aha macnahaasna waa lagu laba jeerb waa ku inkirsan yahay su-aashaan meesheeda kuma jirto wey idin sugnaaday haddaad u degtaan maa sa'altum wixii aad su-aalateen yaa idin sugnaaday oo ah min baqliha wa wafuumiha wa bashaliha kaasaa idin sugnaaday kaa waad helaysaan meeshiina hore dulligeed ku noqdo ama ayi beled iskaga degmiyey waxaan wax macno lama su-aal iga baahan ilaahay inaan tooga iga baahan maayo waduribat waa la dul dhisay calayhim korkooda waxaa lagu dul dhisay adillatu dulli iyo walmaskanatu maskiinnimo yaa lagu dul dhisay waaga dulligii iyo maskiinnimada lagu dul dhisayay waagaas iyagu tiha ay joogeen ma aha waa waa dambe wey oo nabi muuse iyo nabi haaruun waxba aan joogina waagii dambe ee laga xoog roonaaday ee maanta dulliga ay ku noolaan jiraan waagaas wey waagaasna waa waa dambe oo sababta waxaa weeye yacnii nimankan taariikhdooda wax badan baa soo maray dhibaato ah ee sababtan ay tahay iyaga isbedelay kolka imanku waxaa lagu xijisiiyey waagii ay ka joogeen waxaan ay weydiisanayaan iyo waagii dambe oo boqolaal ay ka soo wareegtay dhibaatada gaadhay dulliga ay ku noolaan jiraan adduunku waa la dullaysan jiray iyo muskiinimo qalbigoodu aanan maagtiis aan waxba haysanin oo badnahooda ku jiro dad aan waxba haysaninoo baaba'yo abaar ku dhacday oo dhibaato haysato macluul iyo waxaas ay hayso taasaa qalbiga kaga buuxi jirtay kolka tii yaa iminka laisku xijisiiyey tii waagii tiihi iyo su-aashooda sababtu waa maxay waxa weeye waagan dambe dulligii iyo miskiinnimada ku dhacday waxay u munaasab tahay su-aashoodan xun waa laba shay isu dhigina lasu soo khudbay wey maadaama iminka iyagoo cizigaas loo wado waxaas ay weydiisanayaan waxaas dulligaas iyo qiimo daradaas iyo fiirogaabnidaas waxaas ay ku jiraan waxay kolkaataasi yacnii ay u aanaysan tahay dulliga ay aakhiru zamaanka gaari doono waa lasu qodbi kolka waduribat calayhim korkooda waxaa lagu duldhisay adillatu dulli inay dullaysan yihiinoo qiimo aan kalayn iyaan iyo walmuskanaatu miskiinadu oo goyto qalbigooda ay kaga buucdo wabaa waxayna la noqdeen biqadabin cadhay la noqdeen cadhadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ahaatay dalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo min darbi dillati waalmaskanati walbaw-i biqadabin min allaahi ah kaasi kaa la sheegay oo min darbi dillati waalmaskanati calayhi iyo biqadabin min allaahi ah kaasi haabitun waa shay sugan biannahum bisababi annahum iyagu nimankii reer banu israa'iil kaanuu in ay ahaayeen sababteeda ku sugnaaday yakfuruuna kugu kufriyo biaayaati illaahi ilaahay aayadihiis kuway ku kufriya ay ahaayeen aayadaha ilaahay bay ku kufrin jireen wayaqtuluuna kugu dila ay ahaayeen annabiyiina nabiyaalka kugu dila ay ahaayeen bikayri lxaqi xaq la-aan kugu dila ay ahaayeen waxa dhibaatada ay ugu dhacday oo darbi dilla walmaskana walboo biqadabin sababta ay ugu dhacday waa shay sugan sababta uga dhacdan waxaa weeye aayaadka ilaahay bay ku kufriyeen kaanuu yakfuruuna biaayaati illaahi kuma socon jirin wayaqtuluuna annabiyina bikayri ilxaqi iyay dili jireen sidaa daraaddeed iyo arrintaasi ku dhacday wey nebiyaal badan bay laayeen bikayri ilxaqi bay laayeen kolka maxaa loo leeyahay bikayri ilxaqi bay laayeen maxaa loo leeyahay nebi kolkii la dilayo kollaba xaq la-aan baa lagu dila nebi xaq lagu dilaya miyaa jira maya bikayrilxaqil maxaa looga baahan yahay nebi haddii la dilaya xaq la-aan unbaa lagu jilaa kolka maxaa kelimada loo keenay bimacnaha waxaa weeye iyagu markay dilayeen inay xaq la-aan ku dilayeen way ogaayeen wey nin baa shay qof dilayo xaq la-aan ku dila laakiin isaga isleeyahay ninkan inaad dishid xaq baad u leedahay taasaa jirta inaad dishid xaq baad u leedahay oo leeya iyagu sidaas ma ahayn waxaa weeye way dili jireen nebiyaas iyagoo og inay xaq la-aan ku dilayaan waafiyey iyo saasoo macnaha u socda ويقتلون النبيين النبي كوي دلان بغير الحق حق العام كدل ذلك المذكور هذا قال سوشيغ أو أه من الكفر بآيات الله وقتل النبيين بغير الحق استغنى ثابت لا شيء سقناري بما عصوا بصاب ما عصوا عاصنت إلهي أيكو عاصيين خلافين أمر كيسي صوابت إليكو دعا إن وكانوا أهان شهوغي يعتدون, يعتدون كل واحد قد بإيه yacnii darbidilla walmaskan walbocd khalabin sababta keentay waxaa weeye alkufru biaayaati illaahi waqatli الnabiyiina alkufru biaayaati illahi waqatli الnabiyiinana sababtay ka dhalatay waa maxay waxay ka dhalatay iyaduna bimaa cashow wa kaanuu yactaduuna caasinimo iyo xadgudub caasinimo iyo xadgudub wuxuu ku bixisay inay ma arkaysaa aayaadka ilaahay ku kufriyaan oo nebiyaasha ay laayaan nebiyaashii ay laayeen ah, iyo aayaadka ay ka kufrinayeenna wuxuu gaarsiiyey inuu maanta ma darbu dilla walmaskana walbao biqadabin buu gaarsiiyey kolka labada ishaaro waan kala duwey ama waxaad tidhahdaa labada ishaaro isku meel u celi meeshii hore oo darbu dilla walbao biqadabin min allaahi labadaas u celi meeshii ka korabti hore aad u celisay kolka macnaha waxaa weeyaan darbu dilla walbao biqadabin min allahi laba sabab buu leeyahay alkufru biaayaat illahi waqatlu nabiyiina bigayri alxaqi waa mid sabab kalena waa leeyahayo alcisyaan iyo alictidaa kolka laba sababood buu leeyahay arrintaas hore haddaad meeshii hore ku celisogto laakiin waxaa weeye inay dembi bidembi buu dhaliyaa in ay tahayo almaradu yuulidu almarada aldembu yajuru ila dembi wey isyaankoodii ictidahoodii waxaa ka dhashay waxaa ka dhashay alkufru biaayaat illahi waqatlu nabiyiin kiin waxaa ka dhashay darbu dilla wاlmaskanati wاlbu biqadari osaa u kala xutilmaan ina aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey kuwii aamanuu rumeeyey iyo aladiina kuwii yahaaduu yahuudoobay iyo nasaara nasaarada kuwii magaciisa raacsanaa iyo saabiciina kuwa saabiciinta ahaa diintii dadkule ay ku socdeen ka baxay diin kale u baxay kolka saabiciinta waxyaalo badan baa lagu fasira waxyaa lagu fasira waxaa ka mid ah yani kuwo xidigaha caabud waa la yidhahdaa kuwo kale oo maanta ma arkaysa ee waagii nebiga lasoo diray ka hor diintan asnaamta la caabudaya ah kuwo ka tegey waxayna ma haystaan diintii qoomkooda ay caabudeen asnaamta shirkiga ahayd way la xumaatay laakiin kolka waxay caabudaan diintii hore nebi ibraahim aan raadinay yidhaahdeen nebina ma haystaan kuwii yidhi diinta nebi ibraahima raadinayna oo diintii mushrikiinta ka tegey oo geedka nebi ibraahim raadina iyagoo nebina haysanin kitaabna haysanin kuwaasna waa lagu idlaaqaa kolka adugu dhowr macnay leedahay kutubtaad ka arki doonta saabiciinta kuwaasaa la yidhaahdaa man duulkii aamana rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey walyowmi alaakhiri yoomka aakhare rumeeyey wa camila saalixan camal wanaagsan camal falay falahum kuwaasi waxaa u sugnaaday ajruhum ajrigooda ay mutaysteen baa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiiba ugu sugnaaday walaa khawfan cabsan calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum iyagu yaxzanuuna kuwa murgi ma aha ma ahaanin meeshan waxay aayadda sheegaysaa nimankaana yahuudi iyagoo sidaas u qalloocan haddana waxay odhan jireen naxnu shacbullaahi almukhtaar annagaa fiican saasay odhan jireen way faani jireen kolka ilaahay wuxuu aayaddan ku sheegaya magac la sheegtaay yacnii qiimo ma laha kuwii iimaanka sheeganaya mu'miniin baa nahay le kow kuwa magac yahuudi sheeganaya laba kuwa nasaaro sheeganaya waa saddex kuwa saabici sheeganaya magaca doontaan sheegto xaqiiqdu waxaa weeye ninkii rumeeyo ilaahay iyo yowmul rumeeyo camal wanaagsi samaysto kaas unbaa wax ka soo qaadi leh magacu doono ha sheegto magaca lala baxayn faa'iido ma laha adiga waxaa lagaa rabaa magacan qiimo kuma fadhiyo iimaan ilaahay iyo yowmul ku saabsan ma lagaa haayaa camal wanaagsanna ma lagaa haayaa haddaad sidaa tahay kooxdaa doonto kamid mid ahaw haddaad yahuud ka ahaan jirto haddaad nasaaro ka mid ahaan jirto haddaad saabiin ka mid ahaan jirto haddii intaasi lagaa hayo oo kolba ilaahay wuxuu wata aad waratahay ma arkaysaa kaasaa ilaahay kaasbaa maanta ma arkaysaa kaasaa wax ka soo qadli dee kaasna waxaa laga heli karaa in nebi maxamed la raaco calayhi salaatu wasalaam maadaama isagoo lasoo diray isagoo lasoo diray intii ka horraysana ninkii wanaagsan nebiga ilaahay soo diray raacay unbaa unbaa wax ka soo qaadi law camal wanaagsan samaystay magaca annagaa wanaagsan oo reer hibil ah annagaa wanaagsan oo nabi hibil baan ku abtirsanayna taas waxma tarto intaa haddii lagaa helo ahlan wasahlan kolka saasaa loogu jawaabi yacni ayaddu waxay ku saabsan tahay dadka sida uu yahay nin waliba camalkiisa in la fiirinayo maahe magaca la sheegsheegtay iyo firqooyin loo kala baxbaxay iyo waxaas inayna qiimo ku fadhiyan <coughs> man duulkii aamana rumeeyo bilaahi ilaahay rumeeyo walyowmi alaakhiri yoomkii dambeeyu rumeeyo gar ka sugaysa ma jirto mustaqbalkooda walaa hum iyaga mana ah yaxdanuuna kuwa murgo oo wax seegay u murgo wixii adduunka ku seegay aakhar markay tagaan is odhan maayaan warheeda maxaad aayar iskaga tumin weyde markaa nicmadii iyo tumashadii aad ka tagteen barwaaqadii wixii aad ka qabanayseen ilan waad gardaran ilan waad waad qallaconaadeen maxaa idinka tagtay nicmooyinkaas hebel soo samaystay hebel waxyaalaha oo kusoo faajofaajooday waxyaalaha raaxada ah oo maanta ma arkaysa annaga aan isa lahayn waxaasi waa xaaran waa laydinku ciqaaba maxaan maxay noo seegtay is odhan maayaan murgi maayaan wixii seegay oo manhiyaadka ahaayee shahawaadka ahaa iyagu seegay aakhare markay tagaan waxay leeyihin waad qumanaydan bagaad ka tagteen bagaad ka tagteen ilan wanaaggasaa meed idiin yaallay kuwii kale waxyaalihii laga nahiyey shahawaadka ah ku socdayna dhibaatay kala kulmeen kolka wixii tagayna u murgimaayaan wixii ka bedelahaaba heleen mustaqbalkana waxay ka baqayaan ma jirto waid wakti ka sheekeeya haddaatiin tihin reer bani israa'iil akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum cahdigiinni lagu kalsoonaa aan qaadnay oo warafacnaa aan kor yeelnay fowqakum idin korkeena haduura buurta aan ku kor yaalo ayu jabal wey annaha waa buurta magaciisa ilaahay annama muut ilaahay kula hadli wey duur waxaa la yidhaha jabal kastoo dhul waa la odhan karaya waxaa loola jeedi karaa buurta nabi muuse ilaahay ilaahay meesha oo agteeda oo kula hadlay yacnii nimankan markii towraad loo keenay ee arkeen takaaliifta ku jirtee laga rabo awaamirta iyo nawaahida markay arkeen inay ballan qaadaan inay ku camal falaan oo iigu fulinayaan way diideen towraaddii loo keenay markay arkeen waxyaalaha ay farayso iyo waxyaala dadka ka reebayso takaaliifta markay arkeen way diideen ku socodkeed inay ballan qaadaan kolkaasaa buurtii dhagaxa ahayd abteelti yaa kor loo qaado kor lagaga keeno dhagax iyo qalbigooda dhagaxooda dhagaxa kor loo qaaday maskaxda korkaa lagaga keeno waxaad idinma qaadaysaa lamase qaadi maysaan haddaad qaadaan ahla wansaahan dib baan idinka celino haddii kalena waa idinku dhaca buurta waa idinku dhacaysaa w sidaasay ku qaadeen miihaaqakum kalsoonidooda aan qaadin oo warafacanaa aan kor yeelnay fawqakum korkiina aan ka kor yeelnay aduura jabalkii duur ahaa oo waqulnaa aan idhi khuduu qaada maa shaygii aataynaakum aan idin siinay biquwatin dhab ku qaado si taag ah taag qalbi ah ku qaado yani dhab u qaat wey waxaa la rabaa adugu shayga markaad rumaynaysid inaad si dhab a ah rumaysid maaha si yaro oo labaclabacalama rabo si dhab ah u qaado wahaakadaa yani diinta waa sidaas wey si dhab ah in loo qaato ma aha cayaar ciyaar nabigaa lagu yidhi inaa sanulqi calayka qawla taqiila nabigaa wuxuu yihi madaa ahdu nawmiya khadiija waxaa la rabaa arrin dhab ah diinta diin kastaba waa suba waan qaadanaya laakiin waan ku dedebacsanahay ilaahay ma rabo waxaa la yidhi sheegaan idinsiino siino kitaabkan towraad ee qaada biquwatin awood ku qaada awood qalbi awood wadnaha awooddiisa oo dhabnimo ah ku qaada weliba haddana wadkuruu xusa maa sheegi fiihi kitaabka dhacdiis ku sugnaaday fiihi ay fii maa aataynaakum wixii aad idin oo kitaabka wixii ku sugnaaday oo awaamir ee takaalif ah xus oo ku camalfal wey wixii ku dhex jira xus waa maxay waxa ku dhex jira markaad qaadanoo tidhaahdaan dhabnimaan u qaadanay waa inaa haddana ku camalfashaan wey fadkuruu xusu maa shay fii ay fii ma ateenaakum ku sugan lacallakum kolkaa waxaad mudantiin tattaquuna inaad iska jirtaan ciqaabka ilahay caradays oo mutaqiin aada noqotaan saasaad mutaqiin ku noqonaysaa haddaad dhabnimo u qaadan weydaa ama ma ahe aad ku camalfal weydaan wixii ku jiri muttaqiin ma noqonayso uma bacdigeed tawallaytum waad jeesateen min bacdi dalika min bacdi qabuuli dalika almiihaaq miihaaqaas aqbaladiisa bacdigeed aad jeesateen ama min bacdi akhdi dalika almiihaaqi baad jeesateen markaad aqbateen kadib haddana way ka jeesateen may fulinin rabisooraad oga mayso falawlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisii oo toobo idin waafajiyey waraxmatuhu naxariistiisa naxariisashadiisa oo toobada idin waafajiyo oo idinka aqbaliyo haddii lala yahay lakuntum waxaad ahaydeen waxaad ahaan lahayden min alkhaasiriina kuwa khasaarad ka mid ahaan lahayden hadda ilaahay waa iska dhaafay xumaantii ay sameeyeen oo ballan fureen haddana ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisi tooba waafajiyey toobadiina waa ka aqbalay sida tafaasiirta qaarkeed ay ku fasirayaan faluulaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray kuwa kamida baad ahaan lahayd laakiin ilaahay fadligiisa dad khasaaraha aad kaga baxsateen iyo naxariistiisa walaqad calimtum waad ogaateen haddaad tihiin reer banu israa'iil aladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum idinku ka mid ahaa fi sabti maalinta sabtiga xadgudbay maalinta weyney oo ha ugaarsanina lyii ha ugaarsanayna maalinta cibaado u go-ana way ku xadgudbayno waan soo sheegnay hadda kahor kolkaasay xadgudbayno maalintii bay ugaarsadaa oo faqulnaa aanu lahum iyagu aan ku niri kuwii xadgudbi aan ku niri kuunuu ahaada qiradatan daanyeera ahaada khaasi'iina oo hangoobi daanyeero hangoobi ahaada ama khaasi'iina kuwa hangoobi ahaada khabaran bacda khabarin ka dheg ama qiradatan ka sifay way xadgudbeen maalintaas way uga horsadeen kolkaas waxaa laga dhigay daanyeero iyagoo daanyeero noqday bis dhowr maalmooday noolaadeen way dhinteen oo daanyeer dhaba baa laga dhigay waxaa kala jira macno kale oo iyagaa la bedelibay suuraddoodii yani suuradooda bani aadamnimada ay joogta laakiin xagga caqliga xagga maskaxda xagga ruuxa daanyeero ka noqday oo ka fekerayo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo saasoo kale ka fekeraya ka noqda yacni daahirkooda suuradda bani aadam wey laakiin sida kale way masakhiin yihiin taas waxaa u badan dadk dadka faasiqiinta badad u badan yihiin suuradda waa bani aadam laakiin haddaad fiirisad kaskoodii iyo waxay ka fekerayaan iyo waxay habeen imaan isku layn ama isku imaanayaan waxaad moodaysaa badii daanyeerada oo kale labada macnada mufasiriinta waa nooga fasira daanyeero ahaad wey caqligoodii maskaxdoodii iyo ruuxdoodii wala daanyeero ah say waa u fikirayaan ama hidaaya ruqoon baa laga dhigay waxoogaa muddo yar bay noolaadeen way dhammaadeen maca daahirka hadda iminka joogo kuma jiro waa nooc gooni ilahay sobka lagu abuurtay fajacalnaaha waxaan ka yeelnay haa cuquubadaa ku dhacday kuwaasi nakaalan cuquubo lagu cibro qaataan ka dhegin limaa shay baan ugu yeelnay bayna yadayhaa horteeda ahaaday dadkii zamankaa joogay cuquubo lagu cibro qaato qofkii ilaahay ah awaamirtiisa khilaafaan cuquubo ay ku cibro qaataan baan ugu dhignay dadkii zamankaa jooga iyo maa shay baan cuquubo lagu cibro qaato anugu yeelay khalfahaa cuquubadaa ka dambeeyey ilaa yowmi alqiyaama dadkii joogay dadkaasoo idil ninkii maqlaay waa cuquubo lagu cibro qaato dadkii markaa mid waqtigaas noolaa waa cuquubo ay ku cibro qaataan wixii ka dambeeyey arrintaa maqleyna waa cuquubo ay ku cibro qaataan fajacalnaa waxaan yeelnay haa cuquubadaas waxaan ku yeelnay meel badan ba loo celiya kaas u kasoo nakaalan to lagu cibro qaat shay lagu cibro qaataan ka yeelnay cuquubo lagu cibro qaataan ka yeelnay limaa shay yaan ugu yeelnay bayna bihaa cuquubada horteeda ahaaday oo wixii zulimkaa noolaa iyo wamaa shay baan ugu yeelnay khalfahaa cuquubada bacdigeed ahaaday ilaa yowm alqiyaama ninkii maqlo ilaahay awaamirtiisa oo la khilaafay waxyaalaha cuquubo laga mutaysanayo ibrqaarisaan ugu yeelnay saay u ibrqaatan ugu digtoonaadaan wa mawcidatan waanan waan ka yeelnay cuquubadaas lilmuttaqiina kuwa muttaqiinta ah ee kuwaana waana qalbigooda ku jilco oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nacab yahay kaga dheer wuxuu jecel yahay in ay ku sameeyaan baqaratan sac inaad guuracdaan idin faraya baqaratan haddaad tirahda waa neef lo ah baqar haddaad tirahda waa lo-di oo idin yiri bal hadalkaas feeri nabi muusihii ay yiqiineen oo rasuulkiisa ahaa ayaa wuxuu yidhi ilaahay baa idin faraya sac inaad gowracda wa hadal cad wey rasuulkoodiiba u sheegay weliba anaa idhi ma laha anaa caqligay ka fahmi ma laha ilaahay baa idin faraya wiil inaad gowracda baqara wa hadal cad kolkaasoo ma dabyara inay baqarakaas iska soo qabtaan oo gowracaan tan kale waxaad meesha ka fahmaysaa waxa adigu ula jeedadoo aanad fahmaynin haddii ilay xaggiis kaaga yimaadaan muxuu ula jeeda ha orana iska feli baqaro gawraca loola jeeda iyo in baad maxaa ku jira marka dambaa la sheegi doono ulajeedada maxay tahay ulajeedada maxay tahay inaad faahfaahinsid maaha waa sidii nabi nuux isagoo meel cidlo ahoo dhul oo man oo buur joogaa la yidhi isnac ilfulka dooni samee dooni waxaa laga sameeyaa badda qarkeed oo marka la sameeyo lagu jiiro buuro fogoo buuro dhexdooda ah oo mana ah haddii la yidhi halkan dooni ku samee war waa sidee xagee la geenayaa ma usan oran waa iska bilaaba maxaa ilaahay baa yidhi samee ilaa ilaahay meeshuu biyo ka soo bixin doono isaga masaga ku shaqile samee baa la yidhi way ku kajimi jireen war heere ma haddaad iminku meesha meesha ku samayn la yaaba jir kolka waxaa weeye amarka xagga rabbi buu ku yimid adigu iska fuli so uma dhameereen inay inay sicii soo qabtaan isu gowracaan ba arrinta ahayd meesha qisada ku jirta feeri hadalkii wuu cad yahay nabigoodii baa la hadlay amar rabbi buu soo gaarsiiyey kolku waxaa weeye inay yidhaahdaan haye oo sac kasta iska soo qabtaan kolka arrinta way fulin lahay may sameynen qaaluu waxay yidhaahdeen atattakidunaa muusow miyaad naga samaysanaysa huzuwan jeesjees malagaa naga jeesjeesaysaa bu yidhah markaasi ma caqli ba iska dhaafa nin rasuul ah nin ilaahay ka baqayo oo cabsanayo ma ilaahay magaciisa ku jeesjeesa mid jeesjees ema ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqaratan hadalkaasi ma hadal jeesjees la ohan kara iska dhaafa nin nebi a nin kale ilahay ka baqayo jeesjees ma ohan karayo kiibay leeyihin innagaa nagu jeesjeesaysa horta maskaxdooda fiiri ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqarata markuu nagu jeesjeesaysa jeesjees maa naga samaynaysa qaala isagana waa u jawaabay wuxuu yidhi acuudu billaahi ilaahay baan magan galay an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta ah oo waxyaalaha u aan sameeyo mid ka mida ah inaan ahaado ilahay baan ka magan galay maxaa yeelay ilaahayo jeesjeesa laga samey jeesjeeska wuxuu ka soo baxaa dad jaahiliin ah magaca ilaahay lagu jeesjeesa arrinkaas oo kale lagu jeesjeesa jaahiliinta ku soo baxa jaahilku waxaa loo jeedaa ninka shayga samaynaya si aan u habooneyn ku samaynaya walow xataa ugaan ha u sameeyo isagoo og waa iska jaahil maadaama shaygan oo samaynaya sidii ku habboonayd oon u samaynayn oo si khilaafsan oo u samaynayo walow ha ogaado calaa cilmin ha ahaado ama yoon ahaanin waa iska jaahil wey kolka isagu wuxuu leeyahay jees-jeeska aniga oo kale igama soo fulo jees aynkaas oo kale wuxuu kusoo fulaa ma kuwa jaahiliin ah oo waxay samaynayaan xumaanta aan dhanka lahayn kuwaasoo ku fulaa kolka wuxuu leeyahay ma suurobayso acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin qaaluu kolku waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka muusow rabbigaaga tuug yubayin ha caddeeye lanaa anaga hanoo caddeeyo maa maxay ahaatay iyo baqaradaas rabbigaaga tuugo waxaad tidhaahdaa baqarada maxay tahay baqara badan tahay waa taytaan gowracayna baqaraa la yidhi ma iska gowracaan maxay bad isu gelinayaan waxay rabigaaga noo tuug maxay tahay baqaradaas qaala wuxuu yidhi nebi muuse innahu rabbigey rabbigeyga yaquulu wuxuu leeyahay innahaa baqaradaas baqaratun baqaro wey baqaradaasoo laa faaridun tudda-owdi aanan ahayn tudda-owdow dhalmadeysi aanan ahayn walaa bikrun tudda-yarna aanan oo qaalin ah aanan ahayn awaantu dhexdhexaad ay tahay bayna daalika bayna dalika almarkuudi kaa la soo sheegay oo min alfaarid walbaka u dhaxayso taas weeye in waa lagu sii adkeeyey waxaa lihi saca la rabaayo weeye tu anda'na ahayn tu qaadinna aanan ahayn tu dhexadhexayso kolkii hore hadday ismid iska soo qabtaan arrinta way dhammaan lahay laakiin hadda shardi waa lagu xidhay qaala wuxuu yihi kolka halkaa waxaad garanaysaa markuu nabi muuse leeyahay in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqarata ilaa isagoo wada hadleen laakiin hadalkaasa ma muuqanin hadalkaas ma usan muuqan qaala wuxuu yihi inahu rabbigeed yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun sac wey sacaasoo laa faaridun tu owdi aanan ahaynoo da-weyno dalmadaysa walaa bukrun tu qaalin aanan ahayn cawaanun dhexdhexaad ay tahay bayna daalika almadkuuri kaa la soo sheegay oo min alfaaridi waalbakri tu u dhexaysa ay tahay fafcaluu haddaba fala maa tu'maruuna wax laidin farayo fala oo su-aasha joojiyin iska fala mid uu soo qabta dhexdhexaada dimiiga yeelay hadda qaaluu haddana wuxuu yidhi mar labaad udcud tuuq lanaa anaga noo tuq rabbaka rabbigaaga noo tuq nabi muuseo yubayin ha caddeeye lanaa anaga hadda ha noo caddeeye maa muxuu ahaado lawmuhaa midibkeeda noo sheegtii bal midibkeeda wuxuu noo sheeg saca midabkiisa noo sheeg bafiir sheekh caqligooda lagu tusinaya dadka inayna kawsanay maa muxuu ahaaday lawnuhaa midabkeeda maxaa ka galay mees ka soo qabtaanay midabkeeda muxuu ahaada noo caddeeya qaala wuxuu yidhi inahu rabbigayga qaala wuxuu yidhi nabi muuse wuxuu yidhi inahu rabbigayga yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun baqaru wey baqaraatu safraau midabkeeda jaalliya midabka jaalaha oo yahay kaasoo faaqicun oo adag yahay lownuhaa midabkeeda jaalahana aad u adag yahay jaalo aad u adag wey oo xataa guruud u dhow midabkeeda waataad faaqicunta waxaa lagu adkeeyaa yani midabka jaalaha yani midabada af carabina waxaa weye midagood waxaa lagu adkeeya aswadu haddaad tidhaahdo biqirbiibow amba xaariunba qoro hadaa adkeynayso abyadu haddaa tidhaahdo naasicun baa qoro saas oo kale axmaru haddaa tidhahdo qaanin baa qoro som arkaysa akhdar haddaa tidhaahdi naadir baa qoro mid walba wuxuu leeyahy sifo lagu adkeeyo u gooni ah kolka kan wuxuu yidhi safraa-utu midabkeeda jaallo yahay buui jaallo ah deer haddii kale isku dhe waa deer oo kale deerna waa layahay faaqicun oo arig yahay lownuhaa midibkeedaas jaalaha oo aada u argya taasoo tasuru ka farxisa annaadiriina kuwa fiirinaya ka farxisa bimacnaa waa sidee yanii tun ma aha yani ma aragtay iska taca baandoo miskiina maaha tu yaro firfircoon oo dhaqdhaqaaqdeeda iyo marka arag siday tahay tun nolosha ay ka muuqato wey tun nolosha ay ka muuqato oo farfaraxsanoo boodbooriso caafimaadkii hadda arka aada yaabaysid aan taag darrayn mana taag darrana mana fool xumo ninkii arkay wuu ku farxaa tasurubnaaradina waxay keenaysaa inayna taag darrayn ninka arkana inuu fiirsado jecel yahay say u noosha taas baada rabaa buur waa u sheegay qaaluu haddana waxay yidhaahdeen idcu lanaa rabbaka rabbigaada noo tuug muusa yubayin ha caddeeye lanaa anaga hanoo caddeeyo maa maxay ahaatay hiya baqaradaas de intaas waxay yidhaahdeen baqaro dhexdhexaad ah waa noo sheegtay way fara badan tahay midabkeeda jaallo yahay baa tiri waa noo sheegtay imshaa jaallo ah waxay yidhahdeen weli de ayaaa saas oo kale way fara badan yihiin weli hadalkii weli siceeda rabay ma cadda bay leeyihin waxaa lagu tusinayaa qoomka bal fiili nebigoodii balse ula hadlayaan fiili ilaahay buu ugu sheegayaa dadka dabeecadda bani aadamka yahuudda lagu sheegay siday yihiin ba lagu sheegay meesha ula jeedada nimanka si ay u qalba adag yihiin ay siday maaragtay u dhiiran yihiin ilaahay iyo eridarada iyo maarata siday xaalkooda yaba lagu sheegaya maa hiya maxay tahay baqaradaas nooshe tu dhexdhexaad ayay fara badan tahay tan midabkeeda jaaliya yuu fara badan yahay bal waxaan heshaa taa dhaxadhaxaadka midabkeeda jaalada yay fara badan tahay midaan soo qabanaayo maa hiya maxay ahay ina albaqara baqarkii tashaabaha wuu isaga ekaaday aleyna korkaayaga waa isaga ekaatay waa iskaga ekaatay waa iskakaaya ekaatay weli shaki baa nagu jiro oo de intaasoo baqaraad jirta noocaas oo kale ah wainaa anagu in shaa allah ilaa haddii oo doono lamuhtaduuna waan hanuuni doona wy tii xaqiiqda ahayd dhabtala rab waan ku hanuuni doona hadda xoogaa insha allah wax u tartay iminka markiisa markaa dambe wuu hanuunaya wainaa anaga in shaa allahu lamuhtaduuna kuwa hanuuni doonahay sacda raba kuwii ku hanuuni doonanahay qaala wuxuu yihi nabi muuse inahu rabbigeega yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun baqaruwi baqaradaasoo laa daluulun tullaylisan aanan ahayn tullaylisanoo lagu shaqayso taa laylisanoo tusiirul arda ardada qodo oo fasha waxaa jirta xoolo lo beeraha lagu fasha aalka biyaa lagugu soo jiida waaranta lagu ridaa saca soconaya waa soo jiida waarantii weyneyd kolkaasaa wuxuu ku shubayaa maangadkii biyaha geynaya beerta iyo ku shubayaa biyihii haddana way soo noqonaysaa intay soo noqonaysa warantii ceelkay ku dhacaysa way soo buuxsumaysaa haddana way soconaysaa saas oo kale beeraha lagu waraabshaa beeraha lagu waraabsha kolku waxa way tullay lisuna beeraha lagu falana maah ardada arbada qodo ma ah tullay lisunoo beeraha lagu waraabiyo badarka lagu waraabiyana ma ah ma aha laa daliilatu laylisan aanan ahayn taasoo tufiiru lxarfa tufiiru larda ardada qodo oo faagto oo fasha walaa tasqi lxarfa ku sarciga waraabisan aanan ahayn taasoo weliba musallamatun la nabadgeliyey min jamiici alcuyuubi cuyuub odo laga nabadgeliyo wax ceeb ay leedahay ma laha dhig go-an iyo jiis iyo ilbay la-dahay iyo waxaase ceeb ee ah ma taasoo laashiyata barna fiihaa inay dhexdeeda aan ahaan bar ma laha midabkeeda jaallaha ah hal bar oo midab kale ah kuma ya kuma jirto waa lagu adkeeyey kolka ah, hal bar haba yaraata ma jirto kolku wuxuu ihan tilmaantaas oo kale meelahaas looga joogtay hal baa laga helaaya hal sac baa laga hela bis kolka ninka nin fiican baa iska lahaayo hashiiba waxaan leeyaha waa ku qaaliyey isaga ila wax kale jiraan wuu ku qaaliyey waa kadarki ah, iyaga waxaa sida isu geysta laashiyata fiiha aan bar dhexdeeda ahaan qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii reer banu israa'iil al'aana haddaad ji'taa la timid muusow bilxaq xaqii cadda haddaa la timid bay yidhahdeen intii ka horeysa eday waxaad mooda inaan xaqba ku hadlay iminkaad xaqii la timilbeera xaqiiqdii aan rabnay iminkaad la timilbeera fadabaxuu way gowraceen haa sicii bay gowraceen kolkaa walxaal maa kaaduu aan sigin yafcaluuna gowrac kuwii fala aan sigin iyagoo gowrac inay falaan aan sigin ee su-aalaad badan ka soo jeediyey oo ku warwareegay oo waxyaalo badan weydiiyey oo aan sigin inay gowracaan iyo hadda markay qanceen gowraceen ah, fadabaxuuhaa bay gowraceen dhammaadka iyaga oonu sigin yafcaluuna dabxa dabxay kuwii fal iyaga oonu sigin maxaa yeele bay ku werwareegeen waxyaalo badan baa laga soo maray su-aalaad iyo jawaab ah iyagoo sidaas ahoo aana sigin inay gowracaan iska dhaafo xataa gowracba aan sigin iyo hadda qanceen ay gowraceen kolka qisada markaad fiirisay waxaa loogu jeeda marka hore lama sheegay maxaa loo leeyahay baqaro gowraca adugu inaad si gowracaan bay ahayd laakiin xikmadda ku jirta haddaan loo sheegaya qisadaana noo sheegaysa sababtu waxay ahayd nimanka reer banu israel nin bay dilay ninkii baa laisku reexreexaa cadaa dili reer hibil baa dili kanaa dili kanaa dili waa laisku reexreexaa kolka ninkiiba ilaahay soo raba inuu soo saaro qofkii dilay waxaa la neef gowraca neefkaas la gowracay qaarkiisa yaa ninkii la dilay lagu dhufna marka lagu dhufto ninkii baa noolaana kolkaasuu le hibil baa idil iyagaa lagu adkaynay taas wey ilaahay kolka waxaa weeye isaga waxba lagu dhufinin waa nooleyn karo laakiin iyaga loogu dhigaya dhigayo kolkiwaa lagu dhuftay wuu noolaatay kolka mishmaxa kood waxaad arkaysaa noloshaan siday ku imaanaysa ilaahay wax kasto inuu awoodo faqulnaa waid wakti ka sheekaynayo maxamedu waid wakti ka sheekeeyaali haddaad reer banu israa'iil qataltum aada disheen nafsan naf aada disheen oo fadaara'tum aada israafraabtaan fiihaa nafta dheh ah isku reefreebtoona lamida ku riixay kanay ku riixaya qoliba qol hiblay ku riixaysa qoliba qolay ku reebaysa fadaara'tum aa isreebreebteen fiihaa nafta dhehda isku reebreebtoono oo qolba qolo ku riixday lama nin ku riixayo wallaahu ilaahayna mukhrijun kii muujinaya oo soo bixinaya maa sheegi kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwii qariya oo ninka dilay ah amriqaatil isaga waa kii soo buxiiyey idinku waa ku reebreebteen laakiin ilaahay qofkii dili wuu soo bixinayaa sidaa daraaddeed faqulnaa waxaa nidhi idribuu ku dhufto hu kii qatiilka ahaa la dili oo nafta aan ka cabirna ku dhufto bibacdihaa bibacdi baqarati baqarada qaarkeed ku dhuftaan baqarada aad gowracdeen gobolka midh soo qaado oo kan la dili ku dhufto carabkeeda mise waa meel kale waa lasoo qaaday waa lagu dhuftay muu noolaaday ninki yaa ku dilay wey hebel baa u dilay reer hebel baa u dilay halkii bay saa ku caddaatay kolkii intaas o waxaa loo marinay naftaa nooleynteeda iyagu arkayaan waxaaso idin nimanka cajaa'ibtooda ilaahay qudradiis saa u dhacaysa way arkayaan haddana wax laga dhaadhicin karo ma ah kadaalika sidaas oo kale noolaynta qofkaas la diliy oo la nooleeyey oo kale iyo yuxyi illaahu ilaahay u nooleeyo almowta kuwii dhintayna u nooleeyo waa la tusay kuwii dhintay lasoo nooleeyey baaba la tusay kadaalika nooleynta qofkaas la nooleeyey markii lagu dhuftay saca qaarkii bacdigii lagu dhuftay oo nooleeyey sidaas oo kale iyo yuxyi llaahu ilaahay oo unool oo u nooleeyo almowta kuwii dhintay yuriikum ilaahay wuu idin tusaa aayaatii aayaadkiisii calaamooyinkiisii tusinayay calىa أnahu calىa kulli shayin qadiir inuu isagu shay kastaba awoodo calaamooyinkii tusinaya waa idin tusaa oo waxaaba ka mid ah qofku handhintiyo hadda intay neefka qaadii lagu dhufta soo noolaado taasaa ka mid ah ilahay waxba lama waa isku mid wey haddii shaygaa la soo qaato kan lagu dhufto oo ilaahay nolol la rabo waa sidaas waa sidii nabi nabi ciise oo kale oo la yidhi maanta ma arkeysa shimbirkii gacantiisa oo sidaa yidhi kolka ilaahay baa u nooleynaya gacanta nabi ciise lagu nooleynay ilaahay waxba dhima lama laha subxaanahu watacaala kolka ilaahay aayaadkiisii tusinayey inuu isaga shay kastaba awoodo sidaasuu idin tusaaba lyidhi lacalakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan oo caqligana ayaa ku fahamtaan weli waxaa la hadlayaa nimankii reer banu israa'iil wey uma bacdigeed qasad way engegtay quluubukum haddaadin reer banu israa'iil quluubtiina way engegtay bal fiiri min bacdi dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay bal inta lasoo tiray fiiri yaa bani israa'iilaad hore ka soo bilow ilaa halkan wixii nicmo loo sameeyey waxay xumaan sameeyeen wixii lagu abaalmariyey wixii loo dulqaatay oo iminka hadda waxaan la tusay ugu dambaysay qofkaan la nooleeyey waxaasoo idil sow qofkii inuu ku cibro qaato qalbigiisu quumi sooma ah haddana waxaasoo idil waxay ka faa'iidaystay qalbi engeed waxaa la sheegayaa nimanka reer banu israa'iil nebi maxamedow rabbi inay ku rumeeyaan oo kuu soo raacaan waa niman taariikhdooda caynkaas egu waxaa hadda aan soo sheegno idiloo nicmo ah ama ma macahe dembi ay sameeyeen oo laga abaalmariyo ama ma macahe loo dulqaatay oo hadda ugu dambeysay ninkii la dila ay qarinayeen oo iminka ilaahay soo nooliyey ee ugu dambeysay waxaasoo idil qofkii wax qaadanayaa waa ku hanuuni kara laakiin intaa bacdigeed maxay faa'iidaystay qalbi engeed ثuma bacdigeed qasad quluubkum qulubdood way engegtay min bacdi dalika اlmadkuuri kaa la soo sheegay kulligiisa bacdigiibay engegtay fahiya quluubtoodi kalxijaaraati dhagaxyay lama ta fi اlqaswati yani engeega fi اlqaswati bay kula tahay oo amasa hiya quluubtii ashadu tu adeeg badan weeye qaswatan engeega xaggiisa mina xijaaratayn ka adeeg badan tahay sababtooda engeeg ama dhagax bay lamid tahay ama dhagax wayba kasii engeeg badan tahay inay kusii engeeg badan tahay maxaa kutusinhaya wa ina min alxijaarati dhagaxyada waxaa ka mid ah lamaa shiiba ka mid ah yatafajaru ay burqadaan min usuga xaggiisa alanhaaru webiyaalka ay ku burqadaano makhluuqaadka ay ku intifaacaana ka mid ah dhagaxyada waxaa qaar biyo ka soo burqadaan oo biyahaas webiyaasha qaadaan ee kolkaa makhluuqaad badan ku intifaaca ayaa ka mid ah wa mina waina minhaa dhagaxyadii waxaa ka mid ah lamaa shay yashaqaqu dildilaaca oo jeexjeexamo oo fa ka soo baxa min isaga xaggiisa almaau biyi ka soo baxaan oo xoogaa lagu intifaaco ah hadday biyo burqudaan oo webiyaal ku rogmadaan rogmadaanoo makhluuqaad ku intifaaca haddii lagu waayo kuwo kale waxaa jiraa layidhi biyo ka soo baxaan oo xoogaa faa'iido laga helo ilyar io ay ka dilacdo iyaa ka mid ah nin kaa faa'iido badan laga hayan oo kalena ma ah kan xoogaa faa'iido yar laga hayo biyaha ka soo baxeen oo ilyar ka soo dilacday oo kalena ma ah wa ina minhaa waxaa ka mid ah dhagaxyada lamaa shay yaxbitu dhacayo meeshuu ku qotonaa oo buurtkorkeeda ka soo dhacay min khashyati illaahi ilaahay cabsidiis darteed usoo dhacay baqdidiis darteed usoo dhacay yaa ka mid ah isaga wax lagu intifaaca ha badnaadeen amba ha yaraadeen ma laha laakiin cabsi ilaahay inuu usoo dhaco kaas oo kalea ka mid ah lamaa shayga hadid dhaca min khashyati illaahi ilaahay cabsidii darteed usoo dhacay waaba sidii buurtii nabi nabi muuse zalimkiisii markii falamaatadallaa rabbihi liljabali jacalahu daka way bururta taasaba ka mid ah kolka dhagaxa kuwa faa'iido badan laga helo oo biyo badan oo dadka saafiye laga helo way jiraan kuwa xoogaa il ka soo baxdo xoogaa lagu intifaaco way jiraan kuwa labadaas aan lahayn laakiin sidooda intay u jilcaan meeshay meeshay saarnaayeen ka dhaca yaa jiraan iyagu quluubtooda intaa midna ma wama allaahu ilaahay biqaafilin ku moog ma ah camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan ilaahay ma moogun yahay dadkii reer banu israa'iil الله سبحانه وتعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم faqaliila maa yu'minuun waxaan soo haynay nimanka reer bani israa'iil wixii loogu nicmeeyey waxyaalihii cuquubooyin lagu sameeyey dunuubta ay sameeyeen siday u madax adkaayeen ilaa markii ugu dambeysay ilaahay subxaana watacaala oo noo sheegay lugtood inay dhagaxa ka adeeg badan tahay kolka hadalkii iyo lagu wariyey waa laga joojiyey hadda mu'miniintaana la hadlaya nabigeeni asxaabtiisa waxaa la leeyahay nabigeena asxaabtiisa maadaama nimanka yahuudda ah ahlu ay yihiin ee waagii hore intaan nabigeena lasoo bixinin ay odhan jireen nayba ma soo baxay waxaan madiine u nimidba waxa weye nabiga aakhiru zamaan lasoo bixinayo waa meesha usoo soo haajirayo sidaas ay odhan jireen markii nabigeenna lasoo bixiyey kolku waxaan guri weyn kaga jiray nabigeena iyo mu'miniinta in nimankan maadaama ay dad wax og yihiin oo cilmile ay yihiin inay soo raacayaan yah gurigoyn kaga jiro kolka ilaahay hadda ayagoo mu'miniinta la hadlaya oo leeyahay nimanku waxa aad ku aragtay soo sameeyey ee qallo